ku dhacayso oo lagu sujuuda oo wejiga iyo halkaa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun boqol iyo afartanaad sidaad ogsoon tihiin alimaam الnasa'i aleyh raxmat ullah hal xadiid ayaa laga yaabaa inuu soo celiyo dhowr jeer ood soo celiyo ood soo celiyo ood soo celiyo mar kastuu soo celiyana wuxuu samaynayaa wuxuu u samaynayaa baab baabka isaga marka fiqhiga amaba xugunka uu kala baxa ayuu baabkaas ku baabaysanayaa fiqhu albukhaari fi taraajum baa la jiray alimaam anisaa-in waa noocaasna caleyh raxmat ullah xadiidkan markuu keeno marka xadiid waxaa laga yaabaa inuu shan lix jeer soo celiyo ama afar jeer uu soo celiyo ama saddex jeer uu soo celiyo mar walbana uu xugun gooni kala baxa sida xadiidka musii salaatihi ninka salaadiisa xumeeyey waad arkayseen inta jeer ilaa saddex jeer ayuu soo celiyey saddexdaa jeerna mid walba xugun gooni ayuu kala baxayay caleyh raxmat marka ha dhibsanina in axaadiista soo celceliya ee waxaad ogaataan axaadiista soo celintooda in fiqhi fiqhi lagala dhexba halka iyada ah saa uu ogaado xadiid kun boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alih ramat akhbarana moxamed ibnu sulaymaan luweynun bilmasiisa meesha masiisa la yidhaahdo ninka la yidhaahda moxamed ibnu sulaymaan luweynun lagu naaneeyo ayaa bilmasiisa meesha masiisa la yidhaahdo iigu warramay ayuu le imaam anasai aleh raxmat ullah masiisa waa badda xeebteeda magaalo ku taallay ayay ahayd badda ay tawaatee allaahu aclam can xamaad ibni zayd ibni dirham waa iqatun habtun caabid ragga dhammaan masiisadaas taqriiban inta ka hadashay intooda badan waxay leeyihiin badda xeebteeda ay ku taallaa laakiin waa badde ma badda casa ma badda muxuu ahaa eh, eh, indian ocean miya muxuu ahaa mutawasitka miya xaggee wayaan baxal aswad miya allahu aclam qofkii cilmigeeda hala ii soo gudbiyo ama ha noo soo gudbiyo dhammaanteenba can xamaad ibni zayd ibni dahram iqatu habtun caabid can macmar ibnu raashid waa iqatu habt wanucmaan ibnu raashid nucmaan ibnu raashid aljazari weeyaan waa saduuqun sayi اlxifdi waa saduuq laakiin xifdigiisa wuu xun yahay aad uma fiicno macmar marka hadduu marba sheegay wa nucmaan waa laiskaga cadfay isaga marka muhiim aad uma sii aha macmarba haddii aad haysato oo iqatun habtun ah ninkan dambe oo sayixifdiga ah macno weyn kuma dhisno lianna keligiisaaba ku filna can zuhri maxamed shaab zuhri waa imaamkii can caطaa ibni yaziid alleyثi waa iqa qaala wuxuu yidhi caطaa kuntu waxaana jaalisan mid fadhiyo ilaa abi hurayra abi hurayre ayaan la fadhiyey iyo wa abi saciid alkhudri laba nin oo culimmada saxaabada ka mid a ah ayuu la fadhiyey radia allahu tacala canhuma ninka caطaa bn yaziidna allahu naxariisiyo iyo intooda kaleba faxadaa wuxuu ka sheekeeyey axaduhuma midkood xadiida ashafaaca xadiidka shafaacada nabigeena sala allahu alayh wasalam ama shafaacada malaa'igta ama shafaacada mu'miniinta ay walaalahood u shafeecaan ayuu ka sheekeeyey midkood wاlaakharu kan kalena munsitun uu dhegaysani wuu ag fadhiya qaala wuxuu yidhi fataati اlmalaa'ikatu malaa'igta ayaa imaan doonta fatashfacu way shafeeci oo dad naar ku jira ay ka soo bixinaysaa oo ilaahay ay u ergeyni watashfacu rusul rususha ilaahayna way ergeynayaan oo ayagana naar dad bay ka soo saarayaan wadakara wuxuu sheegay labadini mid ka mid a ah asiraata siraadka la gudbi doono oo jahannamo dhabarkeeda saaranna wuu ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi ninka asaga ahaa qaala rasuulu اllaahi sala اllahu alayhi waslm rasuulka alle wuxuu yidhi fa akuunu waxaan ahaada awala man yujiizu siraadkaas cid gudubta oo tallawda oo dhanka jannada u badbaada cid u horraysa ayaa noqon doonaa allahuma ajcalnaa macahu ya rabbi alcaalamiin faidaa faraqa allahu alla weyne markuu ka faaruqo caza wajalla min alqadaa'i inuu kala xukumo bayna khalqihi khalqigiisa markuu inuu kala xukumay ilaahay uu ka bax uu dhammeeyo ilaahay kun fayakuna weeyaane laakiin samaawaadka iyo dholalka inta uu rabbi ku uumay waad u jeedaan hal marna kun fayakun ayuu dhihi karaa arrintaada xikan badan oo aad u badan oo annaga inna la tarbiyay na la tacliimiye ay ka mid tahay ayaa ku jirta weeyaan qoraxdan inay soo orodo ay faw soo tiraahdo oo daqiiqad ay ku timaado qoracudha waa suuragal wax weyn alla kuma aha laakiin in sistamkaas ay ku socoto tartiib laba iyo toban saacadood qaadato meelaha qaar lix saac qaadato meelaha qaar saddex iyo toban saacadood qaadato haakada meelaha qaar ay ka yaraato ka badnaato waxaa weyaan taqdiiru alcasiizi alcaliim taqdiiru alcasiizi alcaliim allihii haalibka ahaa wax walba awooday oona cilmiga badnaa oo wax ka qarsoon aynay jirin ayaa saa u qadar wey rabbigan subxaana wa tacala marka faidaa faraqa allahu alla weyli markuu ka faaruqo he caza wajala min alqada'i bayna khalqi khalqigiisa inuu kala xukuma oo akhraja uu ka soo saaro min annaari naarta man yuriidu qofku uu doono alla an yakhruja yukhraja yukhrija inuu ka soo saaro isaga laftarkiisa amara allahu alweyne wuxuu faraa almalaa'ikata malaigta warusula rususha an tashfac inay ergeyso walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa sidoo kale waxaa weeyaan man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi labadaas asaas weeyaan qofka shafeeca horta waa inuu ilaahay subxana wa tacaala raalli ka noqdo qofka asagoo raalli laga yahay tan labaadna waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala idmo oduu idmo cid iska shafeecaysa lama arko kuwa turahaadka iyo qusacbalaad ka sheekeeya ah waxay leeyihiin sheekh cabdulqaadir jaylaani caleyh raxmat ullah alwaacid ayaa dembiil wuxuu la booday jibri muxuu ahaa malakulmowt ayaa hal dembiil oo nafaf uu soo qaaday ayuu la booday mla ah, <laughs> sii duulaya marka waay ku taalla kutubahooda ay ku taalla socda haddii aad rabtaan inaad waxaad ka dharagtaan ood runtii daca qurankaada aad aad dhegaysataan tadkiiraat ahlyaqiin kitaabka ay u yaqaanaan oo kuwa culimada soomaalida sheegta ay qoreen akhriyo baddan badweynta hindiya rag hadda hebel iyo hebel iyo hebel afidiya ku qoran tadkiirat ahlyaqiin raadiya haddii aad toolafka tagtaan kuley waxa laga yaha maktabada inaad ka heshaan waa suuragal ah, tadkiirat ahlyaqiin ayaad yihah ragga hadda qaar haddaan magacaabo qaarkiiba waa taqaanaa oo raggii khaas ziyara dadala waa shuyuukh shuyuukhina taqriiban waa martabada annaga shuyuukhda annaga shuyuukhdooda ka ugu dheer waa shuyuukhdooda haddii kale qaarkood waaba shuyuukh shuyuukhina ragga ay magacaaban leeyihin sheekh hebel iyo sheekh hebel oo taqaanaan qaarkood si fiican qaarkood waxa laga yaaba inay adeerra idin noqdaan qaarkiid kuwaasaa bad weynta hindiya fidiyey aa ku qoran tadkirat alyaqiin ballagaysta arrinta yada kana afiiriyo marka turahaadkaas raggaas qoro mid ka mid a ah marka muxuu ahaa eh, mala ninka la yidhaahdo malakulmowt wuxuu dembiil wuxuu waday islaam baa marka dhawaaqday oo shee cabdiqaadiro malakulmowt iga qaatay halkaas ayaan adduunka kulahay si iga yeel markaasaa wuxuu yidhi ilaahayow gabadhaas iyada ah wiilkeeda loo soo celiyey markaasuu yidhi <laughs> <laughs> nafta haddaa barba la qaado war ma lahan adig warku u dheeraa laakiin akhiiran wuxuu yidhi haddii aad uh, la sii dayn waayo oo wiilkaas loo sii dayn waayo wax alle wixii nafa maanta lasoo qaado kulli waan muxuu aan ka soo wada ridi malkulmowt intaa dhexda u gala shaba mawgada madaha brufays u geli adig warkii oo kooban waxaa ku qoran in uu dembiishi intuu ka daba tagay wax alle wixii naf oo lasoo qaado kulli uu sabab uu noqdo inuu muxuu laku wada keeno waxyaabaha turahaadka ku qorna ka xaqiiqatan yani waxyaaba la yaabaysa ma rumaysan kartaan haddii abaqaat suufiya kitaabka la yihahdo shacraani u qoro haddii aad akhrisaan waad la yaabaysaan wa kaana min karaamaatihi anahu kaana yakhطubu curyaanan ku taal karaamaadkiis waxaa ka mid ahaa inuu isagoo qaawan uu khudbayn jiray karaamaadkiis ay ka mid tahay wa dhegaysta adinka halkaasuu la fuulaya markaasuu khudbayn abaqaat suufiya oo shacraani uu leeyahay akhriya waxyaabaha qaar mogta waa laga yaba wadaadka wuxuu sheega maxay yihiin waxay ku googalka hadda ku qora dabaqaatu muxuu ahaa asuufiya ah, oo shacraan uley akhriyo bes waxaas wax ka daran ayaa ku qoran oo xataa aan inta lagu sheegi karin sida dhabta ma la sheegi kara in la sheegana maba haboon waxaas oo kale markaasaa lagu leeyahay waxaa weeyaan diin cusubaa la keenay iyo kuwan waa bidca iyo baabkaas iyo waxyaabahaas iyo waxyaabaha qaar haddii la faaqo oo la faago waxaan idiin sheegay sida dhabta ah fadaaxa dhici fadaaxa raggii hadda inta banaanka soo istaagana uma naqdinayaan waxaas aaminsan ama waxaas ku dayani mararka qaar in sidii loo aamusan waa ka yaaba mararka qaar in waxyaabaha qaar la soo bandhigo kadibna adduunku lagu kala yaaca waayahay marka shafeecadaas ilaahay baa gooni ula subxaana wa tacaala ciduu raba ayuu siiya siinaya allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum laa taakhdu sinat walaa nowm lahu ma fi الsamaawaati wama fi اlardi man da اladii yashfacu cindahu ila biidnih ilaahay agtiisa yaa ka shafeeci kara ka ergeyn kara ciduu asaga idin mooyane marka baabu shafaaca baab aad weyn weyaan ilaahay shafaacada nabigan hana siiyo rabbigan subxana wa tacaala amar allahu alla weyn wuxuu fara almalaigta yuu fara walmarasu rasuusha an tashfac inay ergeyso fa yacrifuuna dadka loo ergeyna oo loo shafeeca waxaa lagu garanayaa bicalaamaatihim calaamooyinkooda ina annaara naarta takulu waxay cuntaa kula shayin shay la arko oo min bini aadama nebi aadam intuu dhalay ama ilmihiisii wax kasta haddiiba naarta qofka la geliy nasal alla salama alcaafiya nagiyo wax walba way ka baabi'inaysaa way tirtiri yani way suurad bedeleysaa weyaan ilaa mawdica sujuud meeshii sujuudda laga sujuuday mooyaane halkaas laakiin naar ma kari karto abadan saas ayuu nabigan cadina sal l slam fayusabu calayhim kadib markaasaa lagu shuba maxaa lagu garanaya marka meeshaa iftiimi bariirtiyaa muuqato isagoo ahlunaar oo gubtay sujuuddu sujuudaaye ayuu ilaahay subxana wa tacaala calaamo ugu dhigaa lagu garto oo meesha looga soo saaro haddii ay sujuud jirteen waxaa weeyaan khaalidan mukhalladan fiiha inuu noqon lahayaa muuqato wallahu aclam fayusabi calayhim markaasaa lagu shubaa min maai اljannati jannada biyaheeda lagu shubaa fayanbutuuna markaasay soo dhashaan kamaa tanbutu siday u dhalato alxibbatu abuurka duushada ah dadka beeroleyda waa yaqaanaano beer meel ku abuuran ayuu daad wuxuu ka soo qaadayaa waxba ka soo qaadi markaasaa wuxuu ku eh, ay ku beermaysaa meel cid beertay aan la arkin oo dhaweyn ay ku beermi xibbo ayaa la yidhaha marta iyada xabadaas ayada oo waxaa weeyaan daad raaca iyo wii lamidka ama dabeel raaca iyo wixi ay soo qaadeen ayaa xibbo la yidhahdaa hahay kamaa tambud si ay u dhalato alxibatu xibadaas iyada ah fii xamiili sayli daadka meesha uu seexiyey ama uu soo maray si ay ugu dhalato ay usoo dhashaan marka xabadda ayada maadaama aanan meel loo qodin oonan si fiican loo muxuu ahaay abuurin abuurkeeda uusan isku aadanayn waxaa laga yaabaa iyadoo muxuu ahaay qalqaloocsan oo yaro cad oon ash ahayn inay dhalato sidaasay u dhalanaya ayagani weyn saasuu nabigeen le sala allahu alayh wasalam baabun baabun hal yajuusu miyay bannaan tahay an takuuna inay ahaato sajdatun sujuud awala min sajda sujuud inay sujuud ka dheeraata ma bannaanta salaadda duhur aan tukanayni salaada eh, sujuuddii hore inay caadi ahaato tii dambena aad loo dheereey ma suuragali haa way bannaanta idaa dacaa ilaa daalika daacin arrinka asaga ah, wax keensada haddii la helo nacam way bannaanta ama ha noqoto wax lagugu qasbay oo qasab ah ama ha noqoto wax ajar dheeri ah ama duco laguu furay ha noqoto marka ayadoo ilaahay subxana wa tacala kuu furay ama ha noqoto sida noo imaan doonta canug dusha kaa fuulayo oo raaxadiisa iyo danihiisa iyo mxuu ahaa ciyaartiisa inaad ka hadlaysa aadan doonaynin wainaka la calaa khuluqin cadiim xadiidkan soo socda ayaa noo cadayn doona insha allah tabaraka wa tacala kun boqol iyo kob iyo waa xadid saxiixa qaala alimamu nasi alih mat abarana cabdiraxmaan ibni maxamed ibnu salaam ninka isaga atartuusi weeyaan waa laa ba'sa bihi qaala xadaanaa yaziid ibnu haaruun yaziid ibnu haaruun waa iqatu mutqinun caabid qaala anba'na jariir ibnu xaazim alsdi iqatun waxaa weeyaan xadiidka uu ka wariyey qataada qataada ibnu dacamad saduusi basri hadduu xadiid ka wariyo dacfi ayaa ku jira haddii aad xifdigiisa ka warramana oo ad xadiidka xifdigiisa ka sheegana ismoodsiinno ayuu ku dhacaa ninka la yidhaahdo jariir ibnu xaazim qaala xadaثana moxamed ibn yacquub albasri waa iqa can cabdillahi ibn shadaad ibn اlhaad alleyثi weyan iqatun faqiih can abihi abihiis oo ah shadaad ibnulhaad weeyaan oo saxaabi jaliil radi allahu ta an qal wuxu yihi saxaabigaas kharaja caynaa waxaa noo soo baxay rasullah rasulka sal slam fii ixdaa salaatay alcishaa salaada cisho salaadaha cishaa mid ka mid a ah, salaatay alcishaa waxaa la maqhribka amaba cishaa waxaa wey cishaa alakhiira waati an dhowr jeer aan soo marnay fa sallaa kadib nabiga mahay wa huwa nabigeena alay sl sl xaamilun uu xambaarsan yahay xasanan xasan ibna cali ibna abi aalib oo faatima binti rasulilah ay dhashay aw xusaynan oo asna walaalkii ah oo ka yara radia allahu tacala canhuma fataqadama rasulla nabiga all ayaa hormaray oo salaadii safkuu galay muxuu galay mixraabki ama meshi lagu tukanayha fawadacahu markaas canugii dhulkuu nabiga dhigay sal slm uma kadibna allah abar ah, kabara allah akbar ayuu yii salaad salaad ayuu xirtay fasalla wuu tukaday nabigana sal slm saxabid ayuu dujiyey fasajada wuu sujuuday bayna dahraanay salaatihi salaadiisa bartamaheeda sajdan sujuud ayuu muxuua sujuuday aalaha uu aad u dheereeyey sujuudihii uu sujuuday mid ka mid aad u dheereeyey waa mid ka mid a ah. qaala abi abe wuuu yidhi abi waa kee marka shadaad ibn haad weeyaan radia allahu taala arda fa rafactu rasii madaxayga kor u qaaday marka maogtahay taxadirka waa loo yaro baahan yahay meesha waa meel colaad ah yahuuda halkan joogta waxaa weeyaan eh, gaalada mushrikiinta halkan ay joogaan nebi maxamed calayhi salaatu salaamna waa ummaddii nebigeedii iyo munqidka ilahay uu ku badbaaday subxana wa tacaala bisababihi marka in loo toog haayo waxyaabaha dhaca waa muhiim in nabiga marka muxuu ahaa loo dhuuntay ama si un la yeelay waa yani madaxu kor u qaaday alcumuum wuu ijtihaaday wax markaa qalbigiisu soo dhacayba ama neef baa ku xihantay waa laga yaaba sheeko baa qabsatay kadibna farafactu waxaan kor u qaaday rasii madaxaygan kor u qaaday faidaa isagoo asabiyu canug yaraa oo xasan ama xusein radia allahu tacala canhuma calaa dahri rasul rasuulka dhabarkiisa uu saa u saaran yahy wahuwa nabigu la sujuudsan yahy wiilkiyaa waxuu ka dhigtayba gaadiid farasaanuu ka dhigtay halkaasoo abuu fadhiya dhabarka nabiga sal اllahu alayh waali waslm waa ajiib wala cajiib wa subxaan allah subxaan allah subxaan allah waayahay risaalada qof walba looma dhiibo risaalada qof walba looma dhiibo ilaahay subxana wa tacaala ciduu rabo ayuu doortaa waayahay kadibna canugii marka wuxuu halkaasu ka saaran yahay calaa dahri rasul wahu saajidun farajactu ilaa sujuudi haddiiba xaalada bale ay jirin oo canugii rundush ka saaran yahay sujuudeeda iskaga laabtay falamaa goortii qadaa rasul nabiga lgu dhamey sal sl salaata salaadii qaala naas waxay rasul rasuulka allow innaka adi sajadta waxaa sujuud bayna dahraanay salaatika salaadaada bartamaheeda sajdatan sujuud adalta aadaad u dheeraysay say waxu jiraan xataa dananaa ilaa an ka maray annahu qad xadata amrun inay arrin ay dhacday xaalad ay soo korortay ilaa aan ka malayno mogta mararka qaar sujuud waaba lagu dhintaa qofka nasiib badanaana ku dhinto ilahay subxana wa tacala u waafajiyo aw annahu yuuxaa ilayk amaba in lagu waxyoona waxyi kugu soo dega ilaa aan ka malayno qaala wuxuu yidhi kullu daalika lam yakun intaasoo dhanba wax dhacay ma jirin waxayna ma jirin wax dhibaato imaadayna meesha ma jirin walaakin warkii lagu laabay ibnii wiilkayga irtaxalanii gaadiidu gaadiidaystay gaadiidu dhigtay daaba ayuu iga dhigtay wuu muxuu koray fakarihtu waxaan nahay waxaan nacay an ucajilahu inaan dedejiyo oo markaad muxuu ilmaha ciyaarta meesha u joogto fiiriye salaad maxamed sal l slm uu leeyahay iyo khayru khalqilahi dhabarkiisa ayaa canug ciyaartiis darteed iyo khalqigaas ku daba sujuudsan ayaa cunugaas inuu raaxaysto ood ciyaara awgeed aad nabigeenna calaih sla slaam u dheereeyey sujuudi oo salaaddii aydeed aan intii xadkeedii laga dheeray xataa yaqdiya ilaa uu ka guto xaajatahu dantiisa oo isaga yani waxaa muuqata marka ilaa canugii uu isaga laftirkiisa ka dego in nabigeenna sala allahu alayhi waali wasalam uusan muxua madax kor u waaba nabiga cadayna ala sl slam cunuga laftirkiisaas u saarnaa iska daalay uu ka degey soo ma marka ciyaarta ilmaha waxay u tahay neefta ay neefsanaan ciyaar loo diiday in neefta in laga xiro waa isku mid lidaalika waxay dhahaan almuraahaqa almutaakhira ilmaha marka qofku weynaanaya isagoo weyn ayaad arkaysa isagoo kubadaba ordi maanta laba kabadoo daba ordayaa ilm ciyaaru daba ordayaa si xun u xirxiranaya qaabwahakama ilaa dalika markuu yaraaya marka waxaa weeyaan aan neefta lagu xiray ya oo lagu adkeeyey bicibaaratihim wax ciyaara haba yaraata waa loo diiday marka ciyaartii marka xaajadee weli kaman argin somaan arkin marka waxaa weeyaan ilmaha in xilli ay ciyaaraan la siiyo oo loo ogolaado waxaa weeyaan wax badan waxay ka qayb qaadanaysaa nafsiyaddiisa inay korto waay ka qayb qaadanaysaa in wixii kalena uu qabto laakiin haddii la yihahdo qur-aanka akhri bas inta fadhi qur-aanka akhri wax kala qaban qur-aanka akhri shaydaan miyaa qur-aanka udiidaa shaydaan u diidaa lama arka ee da'diisii xilli qur-aan inuu akhriyo weeyaan xilli waa inuu ciyaaro xilli waa inuu jiifto xilli waa inuu muxuu ahaa fursad in la siiyo laakiin waa inay waqtiga dhan uusan ciyaar noqonin sida qolyahan hadda qaarkood ay samaynayaan xadiidka marka imaamku wuxuu soo deliishaday caleyh raxmat ullah sujuud sujuudka dheer in la samayn karo soo ma jeedaan waa dhacday meesha halkaas kala soo baxaya isnimaadka caleyh ramat ullah baabu takbiiri cinda arafci min asujuud xilliga sujuudda laga soo kaco allahu akbar la yihah baabkaan u baabay xadiid kun boqol iyo yani takbiiraat eh, hadda wuxuu noo warrami doonaa markii sujuudda laga soo kaca sadas in allah akbar la yihahda markii muxuu ahaa eh, bayna sajdataynka way abcan wixii sajdataynka la akhrin lahaa markii waxaa weeyaan loo hoobana takbiiraadkiina mid walba haddana abwaabtii cafwan axaadiista aan soo marnay qaybo ka mid ayuu soo celin doonaa wuxuu kala soo baxa xugun kale fiirsada marka waa muhiim jiddan axaadiista lafdooda in laiska maro oo kadibna xadiid ay toban xugun ku jirta aad hal xugun u malayso ayuu imaamka kala dagaalamaya caleyh raxmat wuxuu rabaa xadiid kasta wixii xugun ku jira inaad gooni kugu bidhaamiyo ood markaad muxuu aha u baahataa inaad shayga xugunkiisa hesho xadiidka laftarkiisa aad toban xugun oo kala duwan aad kala soo baxduu rabaa caleyh raxmat marka waa ixsaan aad weyn oon inaba yareen marsaa loola socdo waa la dhihi wadaadkan axaadiis soo celelina maxay ahayd abwaabta ka fiiriya xukunka baabka ayaad ka fahmi kartaan oona ka fahmi kartaan dhammaanteen baab اtakbiir allah akbar in la yihahdo cinda arafci min asujuud marka sujuudda laga soo ka allah akbar in la yihahdo in loo bahan yuu baabkan u baabay xadiid kun boqol iyo labiyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi alay ramat akhbarana isxaq ibn ibrahim alxandali qaala anba'ana alfadl ibnu dukayn alfadl ibnu dukayn weli ma soo marnay akhyaari ma soo marnay ma xasuustaan eh, maadoa musteen fadl ibnu dukayn ma soo marnay waa xasuusta waa la waayey fadl ibnu dukayn caleyh raxmat ullah horta tan koobaad waxaa w waa iqatun habtun kow tan labaadna alimaam amiir اmminin fi xadiid albukhaari alimam bukhaari shuyuukhdiis ugu weyn ayuu ka mid yahay alfadl ibnu dukayn aadna ugu wariyaa marka ninka isaga weeyaan caleyh raxmat ullah markuu hadda sheikh sheikh anasa-i ah, uu noqday alimaam ah, albukhaarina waxaa wey waa shuyuukhdiisa weyn weeyaan yaya ibnu aadam yaya ibnu aadam waa iqatun xaafidu faadil qaala waxay yihahdeen labadaas imaam xadaanaa zuhayr ibnu mucaawiya abu khaytamat aljucfi waan soo marnay iqatun dabt ilaa annahu samica min abi isxaaq اsabiici fii aakhiri cumrihi abi isxaaq sabiici odag weydeen mudalis inuu ahaa iqatun caabidna ahaa mukhtalidna uu ahaa fii aakhirihi ayuu markii uu weynaaday kadib wax ka wariyey xaaladda marka waxay noqonaysaa xaalad adag waa waaya can abi isxaaq isabiici ikhtalata iqatu habtun muktir can cabdiraxmaan ibn aswad annakhaci waa iqa can abihi abihiis oo alaswad ibn yaziid annakhaci waa iqatu mukhadramun muktirun faqiih wacalqamata ibn yaziid weyaan iqatun habtun caabidun faqiih can cabdilahi bni mascuudin radi allahu tacala canhuma xadiidkan laftigan sooman qal wuxuu raytu rasul a sal slm yukabiru isagoo allah akbar lah fii kulli khafdin xilli kasta ood hoos u hoobana warafcin xilli kasoo kor u kaca ama rukuuca u hoobta ama sujuuda u hoobta iyo xilli kasoo kaca rukuucd ama sujuud u kasoo kici iyo waqucuudin fadhi kasta allah akbar dhihi wayusalimu u salaam noqsana can yamiini midigtiisa iyago can shimaali badaxdiisa assalaamu calaykum waraxmat ullah xataa yuraa ilaa laga arka bayaadu khadihi dhafoorkiisa cadaantiisa ilaa laga arko ayuu nabiga sala allah alay slam saas dhihi jira calayi sl slam lakiin saas maaha feerihii dhan in la wada leexiyo dadka qaar say samaynayaan ma aha waa dhafoorka labada dhafoorun baa saa loo leexini sidaa weyaan waayahay xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu khadihi dhafoorkiisa cadaantiisa qala wuxu raytu anka ababakrin wacumara abubakr iyo cumar radia allahu taala anhuma labadii wasiira nabigeena sal slm radia allahu taala anhuma yafcalaani dalika arrinka iyagoo sameey aan alka ayuu leeyahay radia allahu tacaala canhu radia allahu taala arda baabu rafci اlyadayni maxalushaahid marka muxuu yahay atakbiiru cinda arafci min sujuud sujuud marka laga soo kac allahu akbar la yihahdo ayuu usoo deliishaday intan kale kulli waa axkaam lakiin mid walbaab gooni u keeni doona insha allah tabarak wa baabu rafc yadayni labada gacmood kor in loo qaado min asajdai cinda arafc xilliga laga soo kaca rafcu lyadayni labada gacmood kor in loo qaada cinda arafc xilliga laga soo kaca min asajdati lula sujuudi hore marka laga soo kaca in allah saad la yihahdo ayuu baabkan u baab yahay imaamka xadiid uu keensaday waana iskaga aamusay oo tacqiib kuma samayn macnada maxay t marka inuu madhabkan qabo ayaa kaaga caddaani xadiid kun boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam النasai alي mat abarna mxamed bn muthan alcanazi wa iqat tabt xaafid qaala xadaثna mucaad ibn hishaam adastuwaa'i wa saduuq rubama wahim hishaam adastuwaa'i oo taqaaneen oo noo imaan doona aya insha allahu tacaala ayaa dhalay qaala xadaanii abi abihiis waxaa weye hishaam adastuwaa'i iqat tabt can qataada ibn dacam saduusi اlbصri iqat habt mudlis can nasr ibn caasim اleyثi waa iqa can malik bn xuwariث aلصaxaabiي اjaliil radia اlahu tacala canhu arda ana nabiy اllahi nabiga sal slm kan waxay nabigeena idaa dakhala goortuu gala fi salaad salaada rafaca yaday labis gacmadu ay kor u qaadi jiray markuu salaada gala allah akbar weyaan waidaa rakaca goortuu rukucana mila dalik sidaas oo kale waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc xilliga rukuucda u madaxiisa kor ugu soo qaadana facala mila dalik arrinkaas o kale uu samayn jiray waidaa rafaca ra'sahu min asujuud sujuud marka ka soo qaadana facala mila dalika mujadan kulhu ehm, kullahu yani rafaca yadayhi kullahu dhammaantiin ay rafaca yadayhi labadiis gacmood ay kor u qaadi jire nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam tarku dalika bayna sajidatayn cafwan ah, imaamka marka madhabkiisa waa kan tarka dalika ayuu la imaaday arrinkaas marka in laga taga oon kor loo qaadin oo madhabkiisa inuu yahay cafwan horaan ma u sheegnay maskaxda bogta waa dhib badanta horaan u sheegnay in madhabkiisa uusan ahayn in madhabka sahihna waxaa ah? baabkan kale ayaa sii caddayni xadiid kun boqol iyo tarku dalika bayna sajdatayn laba sujuudood intuu dhexaysa gacmo koruqaadka in laisaga tagay baabkan u baabay xadid kun boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih ramat lla akhbarana isxaq ibn ibraahim can sufyaan can zuhri can salim can abihi intaba in mid la sheega kuma jiro waa taqaanaan kulligii sooma kulligood qaala wuxuu yidhi cabdillahi bni cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhuma kaana wuxuu ada anabiy nabigena sal sl ida ftataxa salaa salaad markuu furfurto kabara allah akbar ayuu dhihi jiray wa rafaca yadayhi labadiis gacnood korow ayuu qaadi jiray waidaa rakaca goortuu rukuucay wa bacda rukuuci rukuucda kadib walaa yarfacu bayna sajdatayn yani horan waa jiri jirta laakiin walaa yarfacu bayna sajdatayn halkaas markuu tuura labada sujuud dhexdooda nabigeena kor uma qaadi jirin wey xilliga damba saas ayuu nabigeen u dambeeyey baabu ducaai bayna sajdatayn labada sujuudood intu dhexaysa ducada la ducaysan ayuu baabkan u baabay xadid kun boqol iyo shan iyo afartanaad xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai alih amat ll akbarna maxamed ibn cabdillah alsancaani wahiqa qaala xadaana khaalid ibnu xaarث alhujaymi iqatu habt qala xadaثana shucba waa imaamka alxuja habt can camr ibni murata aljamali wa iqatu caabid rumi bilirjaac can abi xamza طalxa ibnu yaziida waa iqa reansared ayaa xurayeen samicahu wuxuu ka maqlay yuxadiثu isagoo ka warramay can rajuli nin oo min cabsin ree cabsi a ninkan waxaan soo marnay alimaam الnasaa-i inuu yidhi waa ninka la yihah sila ibnu zufar sila ibnu zufar oo taabici jaliil ahay inuu yahay ayuu imaam الnasaa-i ku sheegay caleyh raxmat اllah wa calى zufar kadalika can xudayfata radi allahu tacala an arda anahu xudayfa ibn yamaan intahaa ila nebi nabiga ayuu gaaray faqaama wuxuu istaagay ilaa janbihi dhinaciisa faqaala wuxuu yidhi allahu akbar allah akbar ayuu yidhi dulmalakuuti wاljabaruuti wاlkibriya wاlcadama ducadaas horay aan dhowr jeer usoo marnay ayuu nabigeen akhriyey waa ducaa اiftitaaxi uma qara'a biاbaqarati baqara ayuu akhriyey uma rakac wuu rukuucay fakaana wuxuu ad rukuucu rukuucdiisa naxwa min qiyaamihi qiyaamkiisa istaagiisa mid u dhow amaba ku ayni ah faqaala fii rukuuci rukuucdiisa wuxuu ku yidhi subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiy alcadiim ayuu yidhi adducaa bayna sajidatayn waa noo iman doontaa wa qaala wuxuu yidhi xina goortii rafaca ra'sahu rabbi eh, madaxiisu kor u qaaday oo sujuuddii koobaad uu ka soo kacay muxuu yidhi lirabbii lirabbiya alxamdu lirabbiya alxamdu lirabbiya rabbiga ay u sugnaatay alxamdu mahad lirabbiya rabbiga ay u sugnaatay alxamdu mahad wa kaana wuxuu yaquulu mid yihaa fii sujuudi sujuudiisa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa wa kaana wuxuu yaquulu mid yihaa bayna sajdatayni rabbi kfir lii wuxuu yidhaa rafaca rasahu rasahu ay min arukuuc laysa min asujuud tii hore aan ku noqdo xadiidka marka can xudayfa radia allahu taala arda anahu xudayfa intaha ila nabiyi nabiga ayuu gaaray sal slm faqaama wuxuu istaagay ilaa janbihi dhinaciisuu istaagay faqala wuxuu yidhi allahu akbar dulmalakuuti wاljabaruuti wاlkibriya wاlcadama ducadaas ayuu akhriyey uma qara'a bilbaqrati ayuu akhriyey uma rakac wuu rukuucay fakana wuxuu aday rukuuc rukuucdiisa naxwa min qiyaamihi istaagiisa mid u eyni ama u dhiganto ayuu ahaa faqaala fii rukuuci wuxuu ku yidhi subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim wa qaala wuxuu yidhi xiina goortii rafaca raasahu madaxiisa kor u qaaday muxuu ka soo qaadaya rukuuc min sujuudi rukuucdii ka soo kacay haa lirabi alamdu lirabi alamd rabbigay ayuu mahad u sugnaaday wa kaana waxaa yaquulu mid yira fii sujuudi sujuudiisa subxaana rabbi alcala subxaana rabbi alcala wa kaana waxaa yaquulu mid yira bayna sajdatayn macalushahidku halkaas marka laba sujuud intu dhexaysa wuxuu dhihi jiray rabbi ikfir lii rabbi ikfir lii riwaayaad kale ayaa jira oo rabbi ikfir lii warxamnii warsuqnii wajburnii wahdinii wacaafinii wacfu cannii inkastoo hal lafdi mararka qaar wax laga yar sheego marka inta u yar marka rabi khfirlii rabi khfirlii ayaa u yar weeyaan baabu rafci ladayni labada gacmood kor in loo qaado bayna sayidtayn laba sujuud mid dhexaysa tilqaa'a wejhi wejigiisa in qaabilitaankeeda tii maanta ku noqon ma tii amarlabaad soo noqon <laughs> marka hore saas soo mehen saas miyaa mada allahu aclam xadiid kun boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna mxamed bn cabdillahi bn muusa albصri wa saduq qala xadaثna nadr ibnu kahiir abu sahl alasdi weyaan waa daciifu caabid waa in cibaado badan lakin daciifa qala wuxuu yidhi salla waxaa tukaday ilaa janbi dhinacayga cabdullahi bnu taawuus taawuus ibn kaysaan wiil u dhalo cabdalla la yihahdo waa iqatun faadilun caabide biminan mina ayuu dhinacay ku tukaday fii masjid اlkhayf masjid اlkhayf waa masjidkan jamaraadka meesha dhagax tuurka kacbada cidda tagtay amaba xajka soo xajisay dhagax tuurka agtiisa masjidka weyna ku yeel oo markii maka xaggeed loo sii jeedo ila markii hadda mino la jooga maka waxay kaa jirtaa dhankan galbeed galbeedkay kaa jirtaa marka mino loo sii jeedo dhanka bidaxda ama kacbada loo jeeda dhanka bidaxda jamaaraadkan ay kaa yara taqriiban ay kuu joogaan meeshan suuqa sarafka ama wax yarka la yar dhaaf intaa ada hidaaya iska ka hidaaya kuu jiraan ayuu mxuu amaba xataa ka dhow ka dhow ka soka suuqa sarafka oo kale taqriban marka ay u jirtaa intaas ay marka dhanka bidaxda masjid ku yeello weyaan masjidkaas marka ambiye aad u badan oo waxaa weeyaan ilaa afartan lagu sheega qaarna toddobaatan ay ku sheegaan ayaa waxaa weeyaan usoo xajisay oo halkaas iyaga ah ku tukatay marka masjidkaas masjid اlkhayf ayaa wuxuu leeyahay waxaan ku garab tukaday cabdullahi bn taawuus salla ilaa janbi dhinaci waxaa ku tukaday cabdullahi bnu taawuus biminan ayuu ku tukaday fii masjid اlkhayf ayuu ku tukaday masjidka loo yaqaan masjid اlkhayf masjidka carafo ku yeelna waxaa la yidhaha masjid namira kan min ku ya waa lahada masjid alkhayf namina waa carafa khayfna waxaa weeyaan waa mina fakaana wuxuu ahay nabige wuxuu ahaa ninka la yihahda cabdullahi bn taawus idaa sajada goor sujuudakooba sujuudka hore farafaca ra'sahu madaxiisu muxuu ahaa oo minha ayada ka soo qaada rafaca yadayhi gacmihiisu u qaadi jiray tilqaa weji wejigiisa kubeegankooda yani saas qaadi jiray xadiid laakiin waxaa weeyaan waa daciif faankartu ana dalika arrinkaas ayaan inkiray faqultu waxaan ku iri liwahayb ibni khaalid waxaan ku idhi wahayb ibni khaalid ibnu cajlaan weeyaan wahayb ibnu khaalid ibnu cajlaan albahili waa iqatu habtun laakinahu tagayara fii aakhirihi qaliila ina haada ninkan cabdulahi bn tawusa yasnacu wuxuu samaynaa shayan lamaa ra anarka in axadan qof yasnacuu sameeyo faqaala lahu huwayb wuxuu ku yidhi tasnacu shayan lam nara axadan yasnachu shay cid samaynaysa aanan arkin adi samaynaysaa say wax u jiraan qaala cabdulahi bn taus wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay abi ayaan arkay abi waa kii taawus ibn kaysaan weeyaan raximah llah yasnacu isagoo samayni wa qaala abi wuxuu yidhi ra'aytu ibn cabaas cabdullahi bin cabas ayaan arkay yasnacu isagoo samayni wa cabdullahi bin cabas wuxuu yidhi ra'aytu rasul arka sal slam yasnacu isagoo samayni lakin xadiidka muxuu yahay waa daciif wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja nacam maxaa idin qoran saxiix idin qoran badan galnay ضعيف حبو إيه ماذا مكاني صحيح بسم الله الرحمن صحيح أبو داود صحوة إذن وحويان نستغفر الله من قولنا حديث ضعيف تنلبانا وحوي نينكا وحان آذي موقتها نينكا لإله هذا النظر ابن كثير أبو سهل كاس أزدي كاس ضعف جيسان عسكذي ما دام ضعيف ويهي نينكا أن لقو مقارن لقو سمين لكن حديثك وحلقيا بقى إنه ku ansaxa xadiidkii hore oo ahaa idaa dakhala fi salaati bishawaahidihi axsanta shawaahidigiisa inuu ku ansaxa oo maalik ibn xuwayris ayaa kaa iska lahaa xadiidkan dambana cabdullahi bn cabaas waa radia allahu taala anuma marka xadiidkii maalik ibn xuwayris a marka wuxuu noqonayaa shaahid mutaabaa almutaabacat ashawaahid waa baab muxuuha ka mid ah baaba baabu cilmi musطalax xadiid ama culuum xadiidka marka hadda wakhtigiisa ma ahan maan hayn waqti dheeran kusii faahfaahino waayahay idan xadiidka isaga ah waa madhabkii hore waa madhabkii hore oo muxuua ah, imaamka uu yihi tarku dalika bayna ashayitayn saas un baa kolley isleeyahy meesha ugu fiican oo in lagu xambaarayo ku haboonta baabu kayfa aljuluus habka loo fadhiisanayo baabkan ayuu baab yahay habkee loo fadhiisana bayna sayitayn laba sujuudood intu dhexaysa intoo loo fadhiisanaa xadiidkun boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas a abarna cabdiraحman ibn ibrahim duxay mooyaan iqaة xaafiظ mutqin qala xadaثna marwan ibn mucaawiya alfizari alkufi wa iqaة xaafiظ kana yudlis asma الshuyuu tadliis الshuyuu ayuu la imaan jiray tadliisku waa ti aan sheegnay saddex qaybood tadliis alisnaad iyo tadliis الtaswiya iyo tadliis الshuyuu tadliiska waa ti aan sheegnay saa weyaan marka qaybtaas tadliis shuyuu loo yaqaana ayuu la imaan jiray qala wuxu yhi xadana waxaa noo waran cbdulahi bn cubaydillahi bn cabdillaahi ibn اlasam alcaamiri waa saduuq qaala xadaanii yaziid ibn asam iqa can maymuuna bint اxaariث um اlmuminiin radia اllahu taala ardaha qalat waxay tii umuna maymuuna kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm idaa sajada goorta sujuuda khawaa wuxuu kala fogeyn jiray biyadayh labadiis gacmood yacni khawaaga waxaa weeyaan in qeybtan caloosha dhulka laga fogeeyo sidoo kale gacmahana in dhinacyada laga fogey nabigu wuxuu kala fogeyn jiray eh, gacmaha iyo caloosh iyo xataa yuraa ilaa laga arka wadxu ibtayhi labadiisa muxuu ahay kelkelood eh, caddaantooda min waraa'i gadaashiisa waidaa qacada hadduu fadhiisan iطma'ana nabigu wuxuu ku xasili jiray calaa fakidihi اlyusra bowdadiisa bidaxda ayuu nabigu ku xasili jiray sal slm uu ku fadhiisan jiray weyaan waayahay idan kayfa اljuluusu bayna sayitayn halkaas marka bowdada bidaxda ah xaggeed in loo fadhiisto oo iftiraashka waxaa loo yaqaana oo muxuu aha lugtan bidaxda lagu fadhiista tana la taago sida noo imaan doonta ayaa waxaa weeyaan sidaasaa loo fadhiisanayaa waayahay waidaa qacda iطma'ana calaa fakidihi اlyusra baabu qadri ajuluusi fadhiga qadarkiisa ayuu baabkan u baabay bayna sajdayn laba sujuud intu dhexaysa in dheer ay noqon mis in kooban xadiid kun boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmatullah akhbarna cubaydillahi ibna saciid abu qudaamata saraqsi abu qudaama hay weeyaan cubaydillahi ibna saciid marka isaga aad weliba abu qudaama haddii lagugu daray saraqsin baad raacsanaysaa iqatun mamuن سني baad daba dhigi qال xadثna يحيى بن سعيد الطان عن شعبة waa imaمki qال xadثnي الحكم بن cتyبةa ثiqة tبt رbama dلس inuu تdليس ku dhacna waa dhici kartaa weyaan waa ku yartahay عن بن أبي ليلى cبدرحمن بن أبي ليلى ثiqة tبت عن برا بن عازب رضي الله taعالى عنهma qال برا كاana wuxuu ahaaday صaلاaة رasu رsulka صل سلم رuكuuعhu رukuuعdiisa rukuuعdeeda kaana ama kaanat maxaa idin qoran kaana mis kaanat bs kaana wuxuu ahaaday salaatu rasul rasuulka salaadiisa rukuucuhu rukuucdiisa iyo wa sujuudu sujuuddiisa wa qiyaamuhu istaagiisa bacda maa yarfacu markuu kasoo kaco kadib ah, yarfacu oo kasoo kor qaada rasahu madaxiisa min arukuuc rukuuc uu ka soo qaado iyo wa bayna sajidatayni labada sujuud intuu dhexaysa qariiban mid u dhow min asawa sinaan aad uma kala fogeyn rukuucdii iyo sujuuddii iyo waxaa way kasoo kicitaankii iyo fadhiga udhexeeyey kulli aad bay iskugu dhawaayeen ayuu leeyahay radia allahu tacala an arda marka qadar aad u dheer ma ahan weyaan subxaana rabiy alcla bixamdihi subxaana rabiy khaasatan haddii salaad farad ay tahay ood imaam tahay markaas kale war ma waa in in kooban laga dhigo anaad loo dheeraynin laakiin haddii ay sunno tahay amaba dadka wada dukana ay dad isku wada waafaqsan yihiin oo dhib lahayn dhibaato ma lahan qaar dadka samboor qaba qaar baa neef qabad qabo qaar baa waxaa meeshay ku sujuudaan xataa inay aad nadiif ahayn laga yaaba wax badan baa jiraan marka intuun waajibka ahayd ummadda intaasun gaarsii markay sunno noqoto adiga haddii aad rabta habeen maalin sujuudsana oday ku taladaas baabu takbiir lisujuud sujuudda in allah akbar loo yidha ayuu baabkan u xadiidka kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi caleyhi raxmat ullah waxaan soo marnay mowdic asujuud ayaan soo marnay waxaa kaloon soo marnay altakbiir cinda alrafci min asujuud ayaan soo marnay halkaana altakbiir lisujuud marka sujuudda loo hobana in muxuu alla akbar la yihahdo ayuu baabkan u baabay xadid kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aleyh ramat lla abarna qutayb bn saciid qala xadaثna abulaxwas salaam bn sulaym weyaan alxanafi iqat mutqinu saaxibu xadiid can abi isxaaq الsabici can cabdiraxmaan ibn aswad الnakci wa iqa can aswad ibn yaziid الnakci wa iqat mkhadrm faqih wcalqama ibn yaziid الnakci iqat habtun faqih caabid can cabdilahi ibni mascuudi radi allahu tacala canhu qaal cbdullah bn mascuud alhudali kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm yukabiru mid alla akbar yihah fii kulli rafcin kicitaan kaste ka kicitaan oo kor ood u kaca iyo wadcin hoosoo hoobasho degitaan iyo waqiyaamin istaagi waqquudin fadhiba alla akbar ayuu dhihi jiray waabubakr abubakr wa cumar wacumaana wa cumaanu ayagana saasoo kale ay samayn jireen radia allahu tacala canhum marka inti waxaa weyaan takbiirta loo yaqaano takbiir alintiqaal markaad ka wareegeyso rukni ood rukni kale u wareegeyso allah akbar la yihahdo weyaan xadiid kun boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai aleyh raxmatullah akhbarna moxamed ibn raafic alqushayri anaysaaburi iqatun caabid alqushayri naysaaburi ay qaraaba mataqaana marka ya alimaam muslim meel kale u raadin muslim ibnu xajaaj ibnu muslim alqushayri annaysaburi soo isku magaalo weeyaan waad ujeedaan waayahay xadiidka kun iyo boqol iyo kontonaad akhbarna moxamed ibn raafic alqushayri annaysaburi iqat caabid qaala xadaanaa xujayn xujayn wahuwa ibn muhana weyaan alyamani iqa qaala xadaana lay ibn sacd waa imaamkii ree masr can cuqayl ibn khaalid اlayli iqat habt n shaab zuhri qaala abarnii waxay waran abu ibn cabdiraman ibn xaari ibn hishaam abu ibn cabdiraman ibn xaari ibn hishaam ay saaxiibo yihiin u xureeyey ninku xuray ii sheega oo xali soo marnay oo aabba kale aan loo haynin oo loo sheegay sumay ha waxaan idhi sumay waxaa weya waa iqa koow tan labaadna aabbaha u raadinina tan saddexaadna yaa xureeyey abu ibnu cabdiraxmaan ibnuxaari ibnu hishaam almadani ayaa xureeyey marka ninkaas weeyaan waa iqatun ninka la yidhaahdo abu ibnu cabdiraxmaan ibnu xaari ibnu hishaam almakhzuumi almadani waa iqatun aqiihu caabid weyaan anahu isaga sami wuxuu ka maqlay abaa hurayra waa taabici kabiira abaa hurayra ayuu ka maqlay radia allahu taala anhu yaquul isagoo kaana wuxuu ahday rasul rasulka sal slm idaa qaama goortuu u istaagay ila salaat salaada yukabiru allah akbar ayuu dhihi jiray xiina goorta yaquumu istaago uma kadib yukabir allah akbar ayuu dhihi jiray xiina yarkacu xirragu u rukuuca uma yaquul wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamidahu ayuu dhihi jiray alla wuu maqlaa wuuna ajiiba qofka kuma hadiyo xiina goorta yarfacu kor ugu soo qaada sulbahu dhabarkiisa min arukuuc rukuucda uma yaquul wuxuu dhihi jir wahuwa qaa'iman isagoo taagan rabbanaa rabbiga nagoo laka ayay kuu sugnaatay alxamdu mahad uma kadibna yukabir allah akbar dhihi jir xiina yahwi xilligu u hoobanaa saajidan xaal weyma sujuuda waa halkaa marka maxalu shaahidka uma kadibna yukabiru allah akbar dhihi jir xiina goortii yarfacu ka soo qaada rasahu madaxiisa rukuucdu ka sujuuda ka qaada cafwan uma kadib yukabiru allah akbar dhihi jir xiina yasujudu xilliga sujuuda uma kadib yukabir alla kula dhihi jir xiina goorti yarfacu raasu madaxiisu kor usoo qaada uma yafcalu wuxuu samayn jira dalika arrinkaas fi salaati salaada kulliha dhammaanteed xataa yaqdiyahaa ilaa uu ka dhammeeyo wayukabiru alla kula dhihi jir xiina goorti yaquumu uu ka istaaga min atintayni labada ragca bacda aljuluusi fadhiga tashaahud awalka taxiyaadka koobaad markuu dhameeyo labada rac muxuu ahay uu dhameey kadib uu istaaga alla kula dhihi jiray waa takbiir atanaqul takbiiraat tanaqul weyaan markaad xaalad ka guurayso intu kale u guurayso allah akbar ayaa loo baahanya weyaan marka maxalushaahidka waxaa weeyaan xiina yahwi saajidan uma yukabiru xiina yasjudu labadaba waa maxalushaahidka weyaan baab listiwaai liljuluus fadhiga in loo ekaado oo la toosa cinda arafci marka laga soo kaca min asajdayn laba sujuudood in waxaa weeyaan liistoosiyo ama loo sinaado iyuu baabkan u baabyo weyaan xadiid kun boqol iyo ko iy kontonaad waa xadii صaxiixa qaala اimaamu الnasaي alي amat lla abarna ziyad ibn ayub ziyaad ibn ayub daluya weyaan <laughs> albaqdaadi waa iqaة xaafid qaala xadaثna ismaaciil ismaaciil waa ninkee ismaaciil ismail bn culya weyaan iqaة xaafid qaala xadaثna ayub ibn tamiya sikhtiyani ahy iqaة aabtmaam weya an abi qilaabata cabdilahi bni zayd aljarmi abi qilaabahaas haddii kunyadaas sideed ay timaado meel kale aan loo raadin abdlah cabdulaahi ibn zayd aljarmi cabdulahi ibn zayd aljarmi waa waa iqatu faadil laakinahu kaiir alirsaal irsaalkaas ayuu ku dheereeya qala wuxu uhi jaana waxaa noo yimid abu sulaymaan malik ibn xuwayris ayaa noo yimid ilaa masjidin ayuu noogu yimid radia allahu taala arda faqala wuxuu yuriid waxaan doonayaa an uriyakum inaad intusiyo kayfa sideeba ra'aytu an arkay rasul rasulka sal slm yusalli isagoo tukani qala wuxuu yihi faqacda fi rakcati اlأulى rakcada koobaad ayuu u fadhiistay xiina goortii rafaca kor u qaaday rasahu madaxiisa min asajdati alaakhira sujuuda dambe markuu ka soo kacay waxaa weeyaan rakcada koobaad ayuu fadhiistay faqacada fi اrakcati اlأulى xiina rafaca rasahu min asajdati alaakhira sujuudda u dambey markuu muxuu ahaa ka soo kacay ayuu u fadhiistay maxaad u taqaanaan magaceed fadhigan yar jalsadaas yar maxaa u taqaanaan axsanta ah, jalsadasta halkaa weeyaan in loo ekaa in la fariisto waa taqriiban alistiwaa liljuluus cinda alrafci min asajitayn laba sujuudood markaad soo kacto kadib inaad in yar u yara fadhiisato oo waxaa jalsad istiraaxa wax hadda sameeya maba jiraan filan waa xadiid kun boqol iyo laba kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaai alي abarna cali bn xujr waa iqat xaafid waa reer marwasi qaala amba'ana hushaym ibnu bashiir iqatun habtun kaiiru tadliis can khaalid ibn xaari alhujaymi iqatun habt can abi qilaabata cabdillahi bn zayd aljarmi can malik ibn alxuwayris radia allahu taala arda qal wuxu yh malik ra'aytu waxaan arka rasul arka sal sl yusallii isagoo tukani fa idaa kaana goortuu ada fii witrin witr oo min salaati salaadiis ka mid ah tiris dheer lam yanhad ma kici jirin xataa yastawiya ilaa u ka ekaada jaalisan xaalu yimid fadhiyo waa jalsat istiraaxadii hadda aad ka hadlayseen waayahay baab اctimaadi in la cuskado cal ardi dhulka la cuskado cinda nuhuud markaad kacaysa in aad gacmaha cuskuto ood mxuu aha saas ku kacdo ayuu baabkan u baabaya cidda dee culays dareemaysa iyo muxuu ahaa ayaa aad ugu baahanaysa lakiin dhallinyarada waxa laga yaba inay jilbahaba ku istaagaan fag baabu اlictimaadi cala اlardi dhulka in la cuskado cinda nuhuudi xilliga laga kaca sujuu laga kaca mxuu aha dhulka ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun boqol iyo saddexii kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imaamu nasai alih amat abarana maxamed bashaar bundar weyn iqatun tab qaala xadana cabdulwahaab bin cabdilmajiid athaqafi iqatun tagayara fii akhirihi qaala xadaana khaalid khaalidkan haddaan soo marnay wake khaalid ya khaalidkan wake ya okay waxaa weeyaan adinkaa laydinka rabaa khaalidkaas amaba yaziid la aado amaba waxaa wey waxaad la aadaan ibnuxari waa yahay hay an khaalid can abi qilaabat cbdillah bn zayd iljarmi raximah اllahu raxmata waasica cabdillah bn zayd radi yaa ka soo wariyey marka hore ayuubaa ka wariyey soo an abi qra abd l jarmi an mali ibn xwari radi اlahu ta q mali ma xadiiska oran ku noqonay an khaalid an abi qraabata qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahday malik ibn xawari yatiina mid noo imaado fayaquul wuxuu dhihi jiray alaa uxadikum maan idiin sheego inkaga sheekeeya can salaati rasul rasulka sal sl salaadiisa alayhi salat slam jawaabta waxay noqonaysaa nooga sheekay weyaan fa yusalli fii hayri waqti sala salaad waqtigeeda xillan ay dukan jiray fa idaa rafaca goorta ku qaada rasu madaxiisa min asajid sujuuda ahaaniya ee labaad fii awali rakcatin rakcatan meesha u horeyso istawa qaacidan istawa uu ekaan jiray qaacidan xaal uu yahay mid fadhiyo uma qaama uu istaagi jiray factamada cala alardi aradayo iskun jiray macalshaahidka marka factamada cala alardi weeyaan baabu rafci yadayn laba gacmood kor loo qaado can ilardi arlada kor loogu qaado qabla rukbatayn laba jilbood ka hore ayuu baabkan ubaabay xadidka kun boqol iyo afariy kontonaad waa xadiis saxiixa yacni gacmaha in kor loo qaado intaanan jilbaha kor loo qaadin marka dhulka laga kaca ayuu baabkan ubaabaya xadiidka waa daciif waana kun boqol iyo afariy kontonaad ahbaranaa waxaa noo warramay ayuu imaamka cali raxmat isxaaq ibnu mansuur alkawsaj isxaq ibnu mansuur alkawsaj waa iqatun tabt qaala xada anba'ana yaziid ibnu haaruun waa iqatun tabt qaala anba'ana shariik ibnu cabdillaahi القاضي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه لما واي عن عاصم بن كليب الجرمي وصدوق رمي بالإرجاع عن أبيه أبيس كليب بن هشام هشاب له هشاب الجرمي وصدوق عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حلو بن حجر صحابي جيلك رأيت عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت سجد أسجد وضع لقه ركبتي لبس البوت قبل يديه كعميس كهرة وإذا نهض قرت كسوك عن رفع يديه لبس كعمد يكر قبل ركبتي جلبيس كهرة qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi waa ninkee abu cabdiraxmaan waa ninkee annasaa nacam waa imaamkii lam yaqul gormuu dhintay imaam nasaa saddex boqol iyo gormudhintay yeesha ko iyo tobankii waad soo dhoweysay ya nacam sidaa weyaan saddex boqol iyo saddexdi waayahay ninka la yihahdo abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi lam yaqul haada arrinkan can shariik shariik kama warinin yaziid ibnu haaruun lam yaqul haada can shariikin yaziid bna haaruun warkan kamauusan warinin ninka la yidhahdo yaziid ibnu haaruun shariik ibnu cabdillahi alqaadi kama warinin macnaheeda maxay ta marka meesha waa dhexdaa lagu jiraa wa ya muxuu noqonayaa lam yaqul can shariik lam yaqul hada can shariik yaziid bna haaruun ayr idin qoran saas saasaa fiican saasaa yastaqiim iyo hayr yaziid ma idin qoran khayrida idin qor oo kitaabkeeni muxuu ahaa waa beryahan ceebo badan oo ka soo baxay kitaabkeeni kitaabkeeni ceebo badan oo ka soo baxay beryahan sharii ah, subxaan allah ya kitaabkeeni muxaqaq ardayda inta badan kitaabkana haystaan hayr inta waa dhowr xaba brzaq ah, sheekh maxamed saddex afartiina waan filaya yaa kaloo weli ishan ayr kugu jirta adigna soma nusadan oo daar maktabatu macaarif horta nusada ugu fiicnaa ugu fiican waa taqriiban laakiin caybo badan iyadana kusoo baxay waad aragtaan waayahay hahay marka yaziid bas ah ka wari weeyaan ninka la yidhaahdo shariik yaziid keliga ayaa ka wari weeyaan qofka nacam cid kaloo ka warisay lama arko marka khayradaas lagu dara dhammaan khayr aan ku darno waayahay wallaahu tacaala aclam wallaahu tacaala aclam mawjadan muxuu raaci maxaad u maleynaysaan ka baqayaa baqdinaa ku jirta xukunka asaga u bixiyey ayaa wuxuu leeya ama wax kale ka daba yimaadaan ilahay buu iska xaggi iska aadi marka mhm baab takbiir linuhuud xilliga kor loo kaca alla ba ayuu baabkan ubaabi xadid kun boqol iyo ah, konton iyo waa xadii saxiixa qaala imam nasa alh mt abarna qutayb bn saciid can malik bn anas bn shahaab an slamti abdiraman ana abaa hurayra intaba unbahnidin waa taqaanaan kaana wuxuu ahaa abu hurayra radi allahu ta arda yusalii mid dujiya bihim iyaga fayukabiru allah bar ayuu dhihi jiray kulamaa khafada xilli kasta ood hoos u hoobta oo rafaca kor uu kaca waida nsarafa goortu muxuu ahaa laabtana salaad u dhameeyana qaal wuxuu dhihi jira wallahi allan ku dhaartay inii aniga la ashbahukum kiin kugu ekaashada badan ayaanay salaatan salaad birasuul rasulka al sala allah alay slam xadiid kun boqol iyo lix iyo kontonaad hmm? waa kicitaan waa ku kacdaba adiga dee fudaydkaada ku xihanta haddii aad muxuu ahaa ragga qaar waa tii hadda laga sheekeyna siaad samade waa ti laisku haystay gacmo kor loo qadaa iyo loo qaaday xadiidka soo maraynay ra-ytu sl ida sajada wadaca rukbatayhi qabla yadayhi dejinta waidaa nahada rafaca yadayhi qabla rukbatayhi ma garata marka koleyba waxaa weeyaan habka un fududaadon hala sameeyo baabu takbiir lnuhuud xadiid kun boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nas alay mt abarana nasr ibn cali ayaa noo anas ibn cali waa iqatun wa sawaar ibn cabdilaahi ibnu sawaar albasri waa iqa weeyaan waay qaala xadaana waxaa noo cabdilcala ibn cabdilacla cabdilacla ibn cabdilcla assaami waa iqa can macmar ibn raashid waa thabta can zuhri maxamed shaab zuhri can abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn xaari ibn hishaam almaqsuum almadani iqatun faqiihun caabid can abi salamata bn cabdiraxmaan waa iqatun anahumaa labadoodaas labadaas muxuu ahaa taabici sallaya waxay tukadeen khalfa anahumaa ayaga sallaya waxay tukadeen khalfa abi hurayra abu hurayra gadaashi ay ku tukadeen radi allahu taala arda falamaa goorti rakacuu rukuuc kabar alla kor ayuu yidhi falamaa goorti rafaca rasahu madiisa kor u qaadeen wuxuu yidhi samica allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdu uma kadibna sajada wuu sujuuday wakabar allah kor ayuu yidhi warafaca rasahu iyo kor u wakabar allah kor ayuu yidhi uma kabar allah kor ayuu yidhi xiina goorti qaama uu ka istaagay min arakcati rakcada uu ka istaagay uma qaala wuxuu yidhi waladii alihi baan ku dhaartay nafsi nafteed biyadihi ay ku sugan tahay inii aniga alaqrabukum idinkugu dhawaashada shabahan xagga ekaashada birasuuli rasulka sal sl agga salaada anu ekaya aniga ayaa idinkugu dhawaasho badan ayuu leeyahay radia allahu tacala arda maa zaalat kama ayzuul haadihi tan salaatuhu salaadiis inay tahay xataa faaraqa dunya adduunka ilaa u ka faaruqa wallafdu lisawaar sawaar iyo ninka la yidhahdo waxaa weeya nasr bn cali labada nin ayaa mxuu ahaa imaam nasaai uu ka wari mogta lakin lafdigan sawaar ayaa iskale weeyaan lakin macnaahaan waa isku waafaqsan yihiin macalushahidka marka waxaa weeyaan daqaaq kastaba alla akbar ayaa marka meesha uu samaynayey nabigeenna calayhi sala slam inuu saan ahaan jiray uuna xagga salaad ekaashada ugu dhow yahayna wuu caddeeyey radia allahu tacala canhu wa ardaah abu hurayra ficlahaan iyo qowlahaanbu uu sameeyey baabu kayfa aljuluusu litashahud اlawal kayfa aljuluusu fadhiga suu ahaaday litashahud اlawali ataxiyaadka koobaad see loo fadhiisani xadiid kun boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imaam ns barna qutayb bn saciid qaala xadaana leyf can yaxya alansaari wa طabcan can اqaasim bn maxamed maxamed bn abi bakr sidiq weyaan qaala waa iqat faqiih can cabdilaahi bn cabdilahi bni cumar cabdulaahi ibn cabdulahi bni cumar cabdulaahi oo ina cabdilahi bni cumara waa iqa can abihi abiis cbdulahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma anahu cabdullahi bn cumar qaala wuxuu yidhi ina min sunati salaati salaad sunnadeeda ayuu ka mid ahaaday jica inaad seexiso rijlka alyusra lugtaada bidaxda ah inaad seexiso ood ku fadhiisaba abcan wa tansiba aad taagtidna alyumna midigta annaga aad baan u naqaanaa soomaalida maasha allah aad bay ugu fiican yihin baabka isaga aad looguma tilmaamo laakiin ummadahan kale oo weliba yurubta iyo meelahaas iyo dadka hadda soo islaamay iyo rafaadka haysto markaad aragtaan dadkaas lugihii mogti bay u baxeen qofki soo doonsan afartan san uu ku gaaray lug marka muxuu ahaa lugahan iska ma ahan markaasuu kadeedu geli kadeed mar wal lagihii israaciyo dhinac uleeiy marad intu leeiy marad gadaalgeli marad yani ninkiiba kadeedkast maanta idil saddexda daqiiqo oo ama labada daqiiqo oo lagu jiro atixiyaadka rafaadka haysta ninkaas waxaad umaynaysaa inaad muxuu ahaa jamra iyo dhuxul dul saarany rafa a fadhiga caadiga a ma awoodi karaan abadan a saii murabacan hadda annaga ma fariisan ayaga iskumada abadan suuragal ma aha alxamdu lilahi aladii hadana lihada wama kuna linahtadiya lowlaa hadana allah waayahay baabu istiqba baabu listiqbaali laqaabilin qaabilin la qaabiliyo biaطraafi asaabici اlqadami gomadda lugaheeda darafkeed darafkooda alqiblata qiblada la qaabiliye cinda alqucuudi litashahud xilliga ataxiadka loo fariisanayo baabkan baab xadid kun boqol iyo sideedii kontonaad xadid saxiixa qaala alimam nas alي akhbarana rabic ibnu sulayman ibni daawuud wa iqa qala xadaana isxaaq ibnu bakr ibn mudr waa saduq faqih qaala xadaanii abi aabbahe i warrame waxaa wey bakr ibn mudr waa iqat habt can camr ibn xaari iqat faqihu xaafid can yaxya alansaari ibn saciid alansaari waxaa wey iqat habt can alqaasim ibn muxamed iqat faqih weeyaan xadaa wuxuu warrame can cabdilaahi wa huwa ibnu cabdillahi bni cumar waa iqa can abihi abiis cbdillahi bn cumar ibn khaaab radi allahu ta anuma qala bdilahi bn cumar min sunati salaad salaad sunadeeda ay ka mid ahaaday an tanصiba inaad taagtid alqadama gomada alyumna ee midigta wastiqbaaluhu qofki inuu la qaabilo biasaabiciha faraheeda alqibla qibladu la qaabilo waljuluusu fadhi la fariista al gu fariista sunada nabigan ay ka mid sunada salaada ay ka mid tahay ayuu leeya cabdilaahi ibni cumar radi allahu ta anhuma min asunati hadduu saxaabiga yidhaahdo xadiidkaas wuxuu leeyahay xukmu alrafci in nabiga loo koryeelay ayuu leeyahay saas loola socdo siyaaqda ama cibaaraadka alati laa xukmu rafci ayay ka mid tahay baabu mowdici alyadayni labad gacmood booska la dhiga cinda aljuluusi xilliga loo fadhiistay litashahud alawal atixyaadka koobaad ayuu baabkan ogaab xadiid kun boqol iyo sagaali kontonaad waa xadiid saxiixa saxiix isnaad eh qaala imam nas calayh akhbarna moxamed bin cabdillahi ibn yaziid almuqri wa iqan qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaana caasim ibnu kulayb wa saduuq can abihi abihiis kulayb ibnu shihaab wa saduuq can waa'il ibni xujrin radia allahu tacala canhu qala wuxu ibn xujr ataytu rasu nb sal slm fara'aytu waan arkay yarfacu isagoo kor u qaadaya yadayhi labiska gacmood ida ftataxa salaad xilliga salaadda u furta xataa furto weyaan xataa yuxaadiya ilaa kala sinmo ama kala simo ama ku beego mankibay labiis garbood waidaa araada goortuu dono an yarkaca inuu rukuuca waidaa jalasa goortuu fadhiista fi rakcatayn laba rakca markuu u fadhiistana adjaca wuxuu seexin jiray alyusraa lugta bidxda wanasaba alyumna midigna wuu taagi jiray wawadaca yadahu gacantiisa alyumnan wuxuu saar jiray calaa fakhidihi اlyumna bowdadiisa midigta u saari jiray wanasaba wuxuu muxuua taagi jiray usbuucahu fartiisa sabaabada tan weeyaane liduca ayuu nabigu u taagi jiray dhaqaaqaajinna waa tii muxuua taqaanaynan soo marnay wadac yadahu lyusra gacantiis badaxdan wuxuu saari jiray calaa fakidihi bowdadiisa alyusra ee badaxda qaala wuxuu yidhi uma kadibna ataytuhum min qaabilin sanad dambe ayaan u imid fara'aytuhum an arkay yarfacuuna aydiyahum ayagoo waxa weyn gacmooda kor u qaadayaan في الbrاns uma kadibna ataytum aan u imid min qaabilin sanad dambe fara'aytum waxaan arkay yarfacuuna ayagoo kor u qaada aydiyahum gacmahooda fi lbaraanisi burnuska asal ahaan waxaa la yidhahdaa koofiyadda iyo kootiga isku talan waxaa aad u isticmaalo nimankan reer maqhrib alcarabi algeria iyo morocco iyo eh, tunis iyo ayaa adeegsado burnuska waxyaaba la kale waxaa ka mid ah raggii dumarkaba wada adeegsadaan burnuska raggii dumarkaba wada adeegsanayaan marka in marka burnuska sida loogu qaada muxuua gacanta insha allah habeenta maynoo ahaan doontaa biidn tabaaraka wa tacaala waayahay baaba mawdici albasar amaba inuu macno kale yahayn oo suuragal baabu mawdic basri aragga booskiisa fi tashahudi atexyaadka xaggeed eegeysaa marka atexyaadsani bukaraad fiirini midig bidax meeshii ad agee xaggee noqonaysaa xadiid kun boqol iyo lixdanaad waa xadiis xasanun saxiix weeyaan qaala alimaam nasaai abt akhbarna cali bn xujr wa iqatu xaafid qaala xadana ismaaciil wa ibn jacfar ibn abi kaiir iqatu dabt can muslim ibn abi maryam wa iqa can cali ibn cabdiraxmaan almucaafiri wa an cabdilahi bni cumar ibn khaaab radi allahu taala anhuma anahu cbdilahi bni cumar ra rajulin buu arkay yuxariku dhaqdhaqaajina alxasa qururuxa biyadii gacanta ku dhaqdhaqaajina wahuwa isagana fi sala salaada ku jira qururux ayuu ku ciyaaraya falama goortii insarafa uu salaadii ka baxay qaala lahu cabdulahi wuxuu ku yidhi cabdilahi bni cumar ayaa dhihi laa tuxarik alxasa wa anta fi sala salaad adoo ku jira qururuxa dhaqdhaqaajinin faina dalika min ashayaan arrinkaas shayaan shaqadii weyaan shayaan ayaa baabkaas ay kugelin amaba isaga ayaaba muxuuha kugu mashquulina iska ilaali walaakin warka lagu laabay isnac waxaad samaysaa kamaa sidii kaana ahaaday rasul rasulka sal sl yasnacu mid sameeyo qaala wuxuu yidhi wa kayfa kaana yasnacu nabigu muxuu soo samayn jiray qaala wuxuu yidhi fawadaca wuxuu saaray yadahu lyumna gacantiisa midigta ah calaa faqidihi lyumna ayuu saaray boodadiisa midigta ah wa ashaara wuxuu ishaaray biasbuucihi fartiisa allatii taasu talil ibhaama suulka ku xigto fi lqiblati qiblada ayuu la aaday waramaa bibasarihi ilayha araggiisana iyada iyuu marka ku taagay aw naxwa ama xaggeeda uma kadibna qaala wuxuu yidhi haakada sidaan baan raytu arkay rasul la sal sl sn isagoo samayna marka xaggeed eegeysaa farta xaggeed eeg baab ishaarati ishaarana ishaara bilisbuuci fi tashahudi markii atixaadka lagu jiro farta in la ishaaro ayuu baabkan u baabay kun boqol iyo kow lixdanaad waa xadiid saxiixa waana xadidka insha allahu tacala casharka u dambeeya cawa xadiid saxiix weeyaan qala imam ns abarna zakariya bnu yaxya asajziy yucraf waxaa lagu loo lagu yaqaanaa bikhayaai الsunna ayaa la yihahdaa bikhayaai الsunna nazla bidimashq ayuu degay iqatu xaafid weeyaan axad iqaat qala xadaana xasan ibn ciisa wa iqa qala ambana ibn mubaarak cabdullahi ibn mubaarak waa imaamki qalu xadaana makhrama ibnu bukayr alashaj wa saduuq qala xadaana caamir ibnu cabdillahi bni zubayr cabdillahi bni zubayr ayaa dhalay saxaabiga ayaa dhalay jaliilka ah radi allah ta arda caamirka marka waa iqatu caabid can abihi abis cbd lahi bn zubayr asaxaabiy bn saxaabiy zubayr bn cawaam ayaa dhalay waa ninkaa taqaaneen qaal wuxuu yidhi qaala rasul wu sl slm idaa jalasa hadduu faiis ama kaana wuxuu ahda idaa jalasa gortuu fariista rasul rasulka sal slm cabdullahi bn zubayr wuxuu dhihi kaana rasul rasulka wuxuu sl slm idaa goorta jalasa u fariista fi tintayni labada ragca aw fi larbaci ama afarta ragca u fariista yadac wuxuu saari jiray ama dhigi jiray yadayhi labadiis gacmood calaa rukbatay labadiis jilbood ayuu saari jiray akitanki batanki marka isku mido dhib ma lahan yani qeybka qeyb ka mid ahna fakidka iyo bowdada ayay gacanta saaranta qaybna waay saaran tahay jiribkay saaran tahay marka wax isdiidaa maahan uma kadibna ashaara wuxuu shaari jiray biusbuucihi fartiisa u saari jiray nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam hada wallahu aclam sala allahu waslm ala cabdi rasul mustafaa laba nicmo ayaa laisku hela caawo oo nicmada koobaad waxaa weeyaan in oo casharkii